inuu yidhi إdaa qاaل الإmaamu imaamku markuu yidhaahdo samع الlah لمن xamida ilaah wuu أjiibaa oo baryadiisa waa أqبلaa liman xamidahu qofka mahdiya samica laba macnoay ku timaadaa waa maqlay waxay kaloo ku timaadaa waa aqbalay haddana waa aqbalay weeye halkan macnaheedu samica allaahu alla wuu aqbalaa wey oo waa ajiibaa liman xamidahu qofka mahdiya ilaahay wuu ajiibaa intaas marka imaamku yidhaahdo faquuluu idinka ma'muumiinta waxaad tidhaahdaan allaahumma yaa allah allow rabbanaa khaaliqiina abuurtayow laka keligaa alxamdi mahaba kuu sugnaatay saas idinku idhaahda haddaad tiin ma'muumiintii xadiidkan wuxuu caddaynayaa imaamka marka uu madaxa ka soo qaado rukuucda oo samica allaahu liman xamida yidhaah ma'muumiintu waxay dhihi lahaayeen taasu caddayna ma'muumiintu waxay leeyihiin rabbanaa laka alxamd rabbanaa walaka alxamduna waa suganta iyadana xadiis kale ku suganta afarta imaam abu xaniifa iyo maalik iyo axmed ibn xambal saddexdaas madhab waxay leeyihiin ma'muumka samic allaahu liman xamida dhihi ma samic allahu liman xamida ma dhahayo ee ma'muumku wuxuu leeyahay rabbanaa walaka alxamd shaafici asagu wuxuu leeyahay samic allahu liman xamidana waa leeyahay rabbanaa laka alxamduna waa leeyahay isku dara ma'muumka sida imaamkuba iskugu darayso abu xaniifa iyo maali aya waxay leeyihiin imaamka samic allahu liman xamida keliyuu ma'muumkuna rabbanaa walaka alxamdu ley u qaybsanta waa laba madhab imaamu axmed iyo imaamu shaafici labadoodu waxay leeyihiin imaamku markuu samc allah dhiman xamidda yidhaah rabbanaa laka alxamduna waa ku dana waana sidaas laakiin axmed iyo shaafici haddana waxay isku khilaafsan yihiin ma'muumku samc allah dhiman xamidda ma leeyi shaafici wuxuu leeya waa leeyi marka shaafici haddii la qabto qofka keligiis tukana wuxuu leeyahay samc allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd qofka imaamka wuxuu leeyahay samic allahu liman xamida rabbanaa laka alxamid qofka ma'muumka samic allahu liman xamida rabbanaa laka alxamid saddexda waa isku mid wili shaafici saddexda qof waa isku mid saddexdooda waa isku mid waa isku danayaan ma'muumka aa marka aada la iskugu sii haystaa si gaana ee qofka keligiis tukana inuu isku daraa waa la isku waafaqsanya isaga qofka keligiis tukana marka saddex madhab waxay leeyihiin ma'muumku dhihi maayo samica allahu limanxamid ee marka imaamku madaxa soo qaado oo yidhaahdo samica allahu liman xamida ma'muumku rabbanaa laka alxamdu saddex madhabaa saas oo ah xanafiyada maalikiyada iyo xanaabilada saxaabada markaad u laabato cabdullaahi bni mascuud cabdullaahi bni cumar iyo abu hurayra saddexdaba sanad صaxiixa waxaa uga sugan ma'muumku rabbanaa laka alxamdu uu leeyahy ee samic allahu dhihim sanad صaxiixana lagama hayo saxaabada ma'muumku inuu leeyahay samic allahu liman xamdu idan marka raajixu wuxuu yahay imaamku samic allahu liman xamida uu leeyahy rabbanaa laka alxamduna ku dara ma'muumku laakiin marka imaamku samica allahu liman xamida uu yidhaah rabbanaa laka alxamdu uu leeyahay sidaasaa raajixi malaa'igtuna rabbanaa laka alxamdu ay leedahay malaa'igta soo xaadirayda salaadaa soo xaadirayda nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam fainahu shaamiye man waafaqa qofku waafaqo qowluhu qowlkiisu qowl malaa'ika qowlkii malaa'igta qofku waafaqo ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaro min dembia ah. waxay taasu tusaydaa malaa'igtu inay leeyihiin rabbana laka alxamd marka qowlkaanu siduu qowlka malaa'igta u waafaqo adiguna rabbana laka alxamdu dheh waay aada iswaafaqdaane ha lagu dembi dhaafo markaas rawa bukhaariy imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allaahu canه ana naasa dadka qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo hal naraan rabbanaan rabbigeen ma arkaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha dadkii muslimiinta ahayaa rasuulka weydiiyey rabbigeenna aan caabudno ma arkaynaa qiyaamo marka la tago sidaasay weydiiyeen muslimiintu nabiga sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi hal tumaaruuna ma في الqamari dayaxa laylat اbedri habeen afar iyo toban xaalu haday dayaxa afar iyo tobanka ah habeen afar iyo tobana joogo aragtidiisa ma ku shakinayna dayaxaasoo laysa laysa duunahu sokadiisa saxaabun daruur aysan ahayn qaaluu saxaabada waxay idhahdeen laa ku shaki mayno yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo qaala wuxuu idhi fahal tumaaruuna ma ku shakinaydaan fi shamsi qoraxda laysa duunahaa sokadeeda xaal saxaabun daruur aysan ahaan qaaluun saxaabadu waxay yidhahdeen laa ku shaki mayno daruur haddaysan ka sokayno qoraxdu halkaas taagan tahay aragtideeda ku shaki mayno qaala nabigu wuxuu idhi fa inakum idinka tarawnahu rabbigiinaad arkaydaan kadaalika ru'yatan ru'yadaasoo kadaalika sidaas ah sidaad qoraxda u arkaydaan oo dayaxaa u arkaydaan oo aan shaki idinkaga jirin rabbigii waxaad arkaydaan aragti aan shaki ku jirin kadaalika waa tashbiih waxa laysku shabahayaa maahan dayaxa iyo rabbi maahan qoraxda iyo rabbi waxaa laysku shabahayaa labada aragti aragtida aad rabbi arkaydaan shaki kuma jiro aragtida aad qoraxda arkaydaan taa shaki ugu jiro marka waa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iy waxaa laysku shabahayaa labada aragti sidaa aragtida qoraxda aad u arkaydaan iyo dayaxa aan shaki ugu jirin waxaad rabbigiin arkaydaan aragti aan shaki ku jirin saas wey nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam yuxsharu الnaasu dadka waa la soo shirinaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la soo shirina fayaquulu rabbiya wuxuu leeyahay fayaquulu llah allah wuxuu leeyahay man qofkii kaanaha yacbudu mid caabuda shay-an shay falyatabic ha raaco qof walbaaba shaygu caabudi jiray ha dabagalo markaasaa dadka qof walbaaba shaygu caabudi jiru raaca lama diidi karo fa minhum dadka waxaa ka mida man gabal yatabicu shamsa qoraxda raaca waa dadkii qoraxda caabudi jiray wa minhum dadka waxaa ka mida man gabal yatabicu qamara dayaxa raaca wa minhum dadka waxaa ka mida man gabal yatabicu dawaaqiita sarmyaalka raaca baaquudna waxaa la yidhahdaa kullu maa cubida min duuni illaah wax kastoo ilaahay qaynkiisoo la caabuda waa baaquud watbqa haadihi ummatu ummadaa nabi mxameda soo haraysa fiiha dhexdeeda xaal ay ku sugan yihiin munaafiquuhaa uurka gaaladi qoladii munaafiqiintaayo ilaahay qalbiga ka rumaysnayn laakiin afka ka sheega jirtay iyo mu'miniintii qabtaaheed ummadaana isku soo haraysa intii kale qof walba wuxuu cabihi jiru raacaya fayatiihim ullah allah u imaanaya ityaanan yaliiqu bih qaab asaga u cunanta oo laa'iq u ah oo ugu imaana laakiin suuraddii dadka mu'miniintaahu yaqaaneen aan ahayn ayuu ugu imaana fayaquulu wuxuu leeyahay ana rabbukum anigu rabbigiinan ah markuu yimaado rabbigiinan ah fayaquuluuna waxay leeyihin haadaa makaanunaa annagu halkaasaan joogaynaa haadaa kanu makaanunaa waa meeshaan joogi lahayn xataa ya'tiyanaa rabbunaa intuu rabbigeen nooga yimaado faidaa jaaa rabbunaa rabbigeen markuu noo yimaadana carafnahu annagu waa garaynahaylay nagu rabbigeen markuu noo yimaado waan naqaanaa rabbigeen macnaha suurad aan naqaanaa jiro tilmaamo ilaahay isku tilmaamaa jira tilmaamuhu noogu iskugu kaana tilmaamay oo niqiinay markuu noogu yimaadaan garayna ka horna halkaanaan joogayna saasay leeyi sidaasay leeyiin fayaatihim ullah allah ugu imaana suuradday yiqiimeen oo ilaahay isku tilmaamay aa ah rabbi ugu imaana fayaquulu wuxuu leeya ana aniga rabbukum rabbigiinaan ah fayaquuluuna waxay leein anta rabbuna alla ilah rabbigana waa ku naqan waa aqoonayeen marka maxaa suuraday yaqaaniin ugu imaana marka sifaaddii uu isku tilmaamayo ugu imaana waa garanaya fayadcuuhum dadkuu rabbi u yeeraa fayudrabu siraadu siraadkiia waxaa la yeelaa bayna dahraaneey jahanama naarta jahanama dusheeda naarta jahanama dhexbartankeeda meesha ah aa sida buundadii loo marsiinay siraadkii siraadkiioo buundo ah ayaa jahanamo la dhex marsiina waa kor mara nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam faakunu waxaan ahaanaa awala man qofka ugu horeeyo yajuusu la gudbaa min arusuli rususha xaaluu ka mid yahay biummati ummadiisa nabi ummadiisii wato ugu horeeyo la gudba anagaa noqonayu nabigu salى اlahu alيه wasalam walaa yatakalamu axadun qofna hadli maa yowmaydin maalinkaas ila rusulu rususha maahane rususha maahane qof kaloo hadli karaa ma jiro rusushu waxay leeyihiin wa kalaamu rusuli rususha hadalkooda yowmaydin maalinkaas ay ku hadlayaan allaahuma sallim sallim allow nabadgeli allow nabadgeli dadka allow umadayda ii nabadgeli allowna nabadgeli intaasay ku hadlayaan wax kale ku hadli mayaan wa fii jahanama naarta jahanama kalaaliibu biro godgodan oo afku u godan yahay ayaa ahaaday waxaa naarta jahanama bartaas firaadkaa biro ayaa taagan oo soo godgodano bilaha kawaankaoo hilibka la suro oo kalaa qof qaraabogoysa ka gudbi hal qof oo qaraabogoysa hal qof oo khaa'in ah oo ammaanada khiyaanay ka gudbi maa ku dhagaydo jaanamo ku tuurayd hal qof oo qaraabogoysa gudbi maa qaraabana aabbiyo hooya ugu sokeeya afartan oday dadka kuu jiraana waa qaraabo aabbiyo hooya ku abshaana qaraabo ugu sokeeya waaxid qaraabogoysa gudbi maa ta ku dhagaan ayay jahanamo ku tuurayaan qof khaain ah oo ammaanada kiyaanayna gudbi ma qof ammaano kiyaanay siraadka labadoodii aa taagan nabigu sal اlahu alay slam ammaanadiina waa taagan tahay qaraabadiina waa taagan tahay ilaahayo waana gooyayn qaraabadu ilaahna hore ugu ballan qaaday qofka gooya inuu go'o oo xarga alla u jaro meeshaasaa laga laalaadina jahanamo marka qof kastoo khaain ahana ammaanadiiyaa taaganoo le ilah waa ikiyaana halkaasuu ka laalaasanaya jahanama nacuudu bilahi min wa fii jahanama naarta jahanama kalaadiibu bira godgodan oo afku u godan yahay ayaa ahaaday kalaadiibtaasoo milu shawki sacdaan yamaaruga qodaxdiisa oo kalea ah. geed waxaa jira la yidhaha yamaarug kaxarna waa la yidhaah xidigna waa la yidhaah dhulka meelaha carasankaa ayuu ka baxaa markuu soo baxo sida basashoo kale camal caleemo isi saaran way isaga dhan male laf adag waa caleen caleen saaran caleentu markay soo baxda waa laabataa foodeedu dhabardhabar unta u laabmo geedka meeshuu ka soo baxay u laabmi caleentaan caleenta kalena markay baxda isaga iyaday kusoo dul laabmi sidaasa calamihiisu ay noqdaan markuu qoyan yahay geelu aad u jeceli aad u jecel markuu qoyan yahay markuu adkaado wax taaban kara male markuu qalalana warkeed badaa waa wada qodax caleenta qodaxda caleen kastaaba soo dega dhinacyada qodaxdu waa wada qodax qodaxdiina caleentia laabane dhabare u laabne waana qodax qodxa la laaban sida qodxahaas oo kale weeye kalaaliibtu kalaaliibtu waa noocaas fainahaa milu shawki sacdaanu nabigu yidhi mil kalaaliibtaasoo milu shawki sacdaan yamaaruga ama kaxarka ama xibdiga xibgeedka la yidhaah qodaxdiisa oo kalaa hal ra'aytu ma aragteen shawka sacdaan weligii ma aragteen yamaaruga qodaxdiisa qaalo waxay dhahdaan nacam waa naqaanaa waa aragna qaala wuxuu yidhi fainahaa kalaaliibtu milu shawki sacdaan sacdaanka qodaxdiisoo kale weeye hayra laakine sacdaankaan tiqineen lama eka muuqaalka xaggiisa iyo suuradda weeye islama eka nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam fainahaa kalaaliibtu milu shawki sacdaan sacdaanka qodaxdiisoo kale weeye hayra laakine annahu shaniya laa yaclamu ma ogaa qadra cidamihaa weynankeeda qadarkiisa ila اllahu allah maahan cid kale ma oga caza alla qaaliba wajala alla weyn takhdafu naasa dadka ayay dafaydaa kalaaliintaasu biacmaalihim bisababi acmaalihim acmaashii ay sameeyeen sababteed dunuubtii ay galeen sababteed dunuubtiis ay galeen ayaa sabab u noqonayda dadka inay qabsato fa minhum dadka waxaa ka mid ah man gabal yuubaqu la halaagayo bicamalihi bisababi camalihi camalkiisa sababtiis lagu halaagayo oo inta birtaas la suro jahanamo lagu tuurayo nacuudu bilaahi minha wa minhum dadka waxaa ka mida ah man gabal yukhardalu la googoynayo uma yanju kadibna badbaadayo gabal inta birtus jeexdo isagoo jeexana haylhaylay oo googo-an ayuu badbaadaha gudba intaasa ciqaab looga dhiga intaasa ciqaab looga dhigaa yukhardalu ee yuqadacu waa la googoyna wy uma yanju kadibuu badbaadaa xataa idaa araadalaw kadib markaa dadkii ku daatay munaafiqiintuna meeshaasay ku harayaan halkaasay ku dhammaanayaan hal munaafiq gudbi mee halkaas marka la marayo dadku waxay ku socdaan nuurkii salaadii iimaankii aa nuur u ah ayaga halkaasaa nuurka uga damaya ah, markaasay qayladhaaminayaan unduruuna maktabis min mayriku ta qayliyaanay leeyihiin nasuga muminiino aan idinka shibanno nuurkiiaa naga damaye aan nuurka idinka shibanne qiila irjicuu waraacakum faltamisu ah, waxay leeyihiin ta laabataan halkaa nuur lagama shito adduunkaa laga soo shidaa nuurkaa iimaanka iyo camalka saalixa oo adduunka lagu sameeyo way nuurkaan ee nuur aakhira lagama shito waxay leeyiin ta laabataan oo adduunyo aadaan ordaha ka soo shita nuur ah, ma adduunyo la ela yaa u ogol qofku ah, waa inuu maanta wax reebta oo uu iimaankiisa xaqiijiya oo nifaaqa iyo xumaanta uu maanta iska ilaaliyo halkaasaa markaas derbi lagu kala dhex dhifanaya oo ayaga jahanamo loo aroorinaya dadka muminiintaana janno u aroorayaan qaar muminiintii marka ka mid ah oo aan munaafiqiin ahayn laakiin dunuub waaweyn galay ayaa jahanamo ku daadanaya marka qaraabogoyskii dadkii khaa'iniinta aha dad zaanigiinta aha dadkii ribada xuni jiray sida xadiiska nabigu sheegay sal allahu calay wasalam dadkaasaa dad muminiin oon iyagu ahayn gaalo oon munaafiqiin ahayn oo tukan jiray weliba oo ilaahay caabudi jiray laakiin zaanigiin ahaa ama dadka ribada cuni jiray dadkii qaraabagoyska ahaa dadkii oo sidaasoo kale khaa'iniinta ahayoo ammaanooyinka qiyaamay laakiin waa dad muslimiin ah munaafiqiin ma aha dadkaasa hoobanaya marka jahanamo ku dhammaanaya dadkaas marka dhammaan laakiin waxay uga roon yihiin gaalada dhammaan waa uu laga soo saari doonaa ilahay marka horeba nama deliyo ilaahay nama deliyo laakiin aakirka kulli way laga soo saara naarta waxaa ku baaqi noqda qof aan ilaahay rumaysnayn oo munaafaq ah ama gaal gaalnimada xadeysaan waa isku mid labadaas munaafiqiintaana hooseeya munaafiqiintu waa qofka qalbiga ka rumaysnay afka dadka uu ka sheeganayo ayagaana dalqa hoose iska leh iyagu laakiin dadkii qalbiga xaqiiqo ilaahay uga rumaysnaa acmaashana samaynaayo feecan laakiin macaasida ku daray jahanamo inta gasha waa laga soo wada saara dhammaan waa laga soo dhammayna marka dambe intaas unbay uga hooyi nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayhi wasalam xataa idaa araada allaahu allaah markuu doono raxmata man qof inuu u naxariisto araada uu doonay min ahli naari ahlunaarka xaalu ka mid yahay dad ahlunaarka ka mid ah ilaahay markuu doono inuu u naxariisto amarallaahu alla wuxuu amraa almalaa'ikata malaa'igta an yukhrijuu inay soo bixiyaan man qofkii kaanahaa yaxbudullaha alla mid caabuda dadkii ilaahay si dhaba u caabudi jiray naarta ka soo furaa ilahay leeya ka soo saara say ku garanayaan say u aqoonayaan calaamada sujuudda naartu ma cuni karto oo wejiga ku ta macnaha qof kastoo alla u sujuudi jiray shardi maaha halkan inaad boo ku leeda waxba shardi maaha mar haddaad ilaahay u sujuudday calaamada halkan ka imaanaysa maaha inaad halkan boo ku leeda waxba dhulka ku xogi ah. marba haddaad ilaahay si huba ugu sujuudday calaamadaad yeelanaysa ah, ila ilaahay uu og yahay marka sujuuddii qofka muuminka ilaahay u sujuudi jiray tiiya calaamada naartu ma taaban karto inta kale jirka waa laqe muxulol noqona jirka kale laakiin sujuudda ma taaban karto wejigaasay marka malaaytu ka fiireen qof kastoo wejiga sujuud uga taallay soo qabana marka oo naarta laga soo gura fa yukrijuuna malaaigtu waa soo bixinayaan minhum fa yukrijuuna malaaigtu waa soo bixinayaan hum dadka alla caabudi jiray wa yacrifuuna malaaigtu waxay ku garanayaan hum dadka alla caabuda biaahaari sujuudi sujuudda raadyaalkeeda taasay ku garanayaan sujuudda raadyaalkeeday ku garanayaan wa xarama allah allah wuu ka xaaraantinimeeyey cala naari naarta an taakula inay cunto afara sujuudi sujuudda raadkeeda ilaahay baa ka xaaraantinimeeyey naartu ma cuni karto waa laga xarimay macnaheeda waa laga manciyey waa laga manciyey ilaahay baa ka manciyey fayakrujuuna dadkii waa soo baxayaan min annaari naartay ka soo baxayaan dadkii mu'miniinta ahaa naartiiyay ka soo baxayaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fakullu bni aadam banu aadam dhammaantiis oo naarta galaa ta'kuluhu naaru naartu waa cuneen macnaha qofkii galayaa loola jeedaa dhammaan jirka waa wada cuneen ilaa asara sujuudi sujuudda raadkeeda maahane sujuuddana waxaa loola jeedaa waa wejiga kaliya maahan calacalihii maahan jilbihii malahan cagihii waa wejiga oo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi saxiixulmuslimka waxaa ku soo arooray ina qowman yakhrujuuna min annaari yaxtariquuna fiihaa ilaa daaraati wujuuhihim dadaa naarta ka soo baxaya iyagoo gubtay marka laga reebo wejiga iyo hareerihiisa wejiga iyo hareerihiisa marka laga reebo marka laga reebo inta kale naartu waa cunayda marka sidaas darteed ayay u yidhaahdeen culummadu afaru sujuudka waxaa loola jeedaa waa wejiga wejigaa loola jeedaa sidaasay yidhahdeen culummadu qadimtaxashuu xaalo ay dhuxuloobeen ay soo baxeen ayagoo dhuxula noqdeen qadimtaxashuu xaalay dhuxuloobeen fa yusabu waxaa lagu shubaa calayhim korkooda maau xayaati biyaha magacooda la ydhaha maaulxayaa webi la ydhaha maaulxayaa ainta biyo laga soo daraa lagu shubaa dadkaas dhuxulaha noqday ayaa lagu shubaa fa waa soo dhalanayaan kamaa tanbutu alxibbatu sida ay u soo baxdo dhalatada dhalatadu siday u soo baxdo fii xamiili sayli daadku qashinkuu qaaday dhexdiisana uga soo baxdo markuu daadku soo rogmado biyuhu ay dhulka maraan dhulka carasan kaao ah, dhulka magaalada cagtu guushay maaha biyuhu qashin badanay wadaan qashinka marka dhinacyaday u daadiyaan dhinacyadaas meesha biyuhu mareen dhinacyadeeda qashin ayaay meeshaas qashinku yaallo bug ayaa jeeda yaryaru ka soo leeyay dhulka ka hor maxaa la ka biyo badanta dhulka biyihiina ma baabi'in oo meeshay toos u qaadeen maa marka meesha daadku maray dhinacyadiisa oo qashinka ay biyuhu ku firdhiyeen qashinkaas dhexdiisaa dhalata geeda yaryar oo dhalataha ka soo baxay xoog sidaas qashinkaas biyuhu qaadeen ay dhalato uga soo baxdo dadkii naartu ay gubtay markii biyaha lagu shubay soo wada dhalanaya jirkiisu uma yafrugu lahu alla wuu dhammaynaa min alqadaa'i bayn alcibaadi addoommada uu kala xukumo waa dhammaynaa waa dhammaynaa dadkii janno loogu talagalay jannaa lagu shubaa wixii naar loogu talagalaana naaraa lagu shubaa naaraa lagu shubaa wa yabqaa rajulun ninaa soo haraa ninkoo bayna aljannati wanaari naarta iyo jannada dhexdooda ku sugan nin jannada iyo naarta dhexdooda taagana soo hara dhammaan dadkii kale waa kala degin wixii naar ku jira xataa laga soo dhameeyey ninkaanu markaa naarta waa laga soo baxshay laakiin jannaday naarta dhexdeedaan la keenay waa laga soo baxshay naarta wa huwa ninkaasu caaqibu ahlinaar dadka ahlu naarka ahu naarta galay waa qofka ugu dambeeya dukuulan gelid aljannata janno la galo isagaa ugu dambeeya wax janno gala awalna naaru laga soo saaro ninkaasoo muqbilun la qaabilsan biwejhi wejigiisa qibala naari naarta aggeeda naarta aggeeda ujeedaa marka naarta xaggeeda ujeedaa fayaquulu ninkaas wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbigaygiyo isrif wejhi ilaah wejigayga ka leexi cani naari naarta nay wax kale ku weydiisan maa naartaas aan firaayo iga leexi meel kale wejigayga u leexi oo xagga jannada ii leexi qad qashabani waxay halaagay riixuhaa urkeeda iyo karkeeda urkeedii iyo kabkeedii ayaay halaagaye ilaahw iga jeedi wa axraqanii waxaa igubay dakaawaha horceedii dakaawaha horceediyaa igubay lahabuhaa wey horceediyaa igubay fayaquulu rabbiga wuxuu leeyahay hal casayta ma mudan tahay in fucila daalika arrinkaas bika haddii laguu sameeyo an tas'ala inaad weydiisato kayra daalika intaas waxaan ahayn di intaas laguu sameeyo oo naarta lagaa jeediyo oo jannada lagu tuso ma dhici karta wax kale inaad weydiisato amaad wax kale weydiisani fayquul wuxuu leeya laa ku weydiisan maa waizatika awooddaadaan ku dhaartay fa ninkii wuxuu siinaa allaaha alle maa yashaau intuu doono min cahdin ballan ah wa miihaaqin dhaar lagu adkeeyey intaasoo ballan iyo dhaarha ninkii bixina wallahi ku siinay aanan ku weydiisayn oo wallaahanan ku weydiisay oo waa igu bal oo igu tallaa oo waa igu billaa inaanan ku weydiisay wax dan daad marka iga jeedido maaha dhaar iyo ballan isku dara iyadoo dhaana la dhihi u dhaarana miisaaq waa dhaar oo ballankaas lagu adkaynayo miisaaq fa yucdi ninkaa bixina fa yucdi laaha ninkaas alle wuxuu siinaa maa yashaau intuu doonoo min caadin ballan ah wa miisaaqin dhaar lagu adkeeyey ah fayasrifu llahu alla waa ka leexina weja wejigiisa cani naari naarta faidaa aqbala ninku markuu la qaabilo bihi ay biwejhi wejigiisa cala aljannati jannada markuu la qaabilo ra'aa wuxuu arkaa bahjatahaa quruxdeed quruxdeedu arkaa jannada sakata waa aamusaa maasha allahu intuu doono alle an yaskuta inuu aamuso ilaa haddaa ballanka uu galaya quruxdeeda markuu arka cabaaru aamusa intii ilaahay doono uma qaala ninkiy wuxuu leeya yaa rabbi rabbiyow qadimnii horay iigu dhowee cinda baabil janna jannada albaabkeeda ilaahu igu dhowee ilaahu albaabka agtiisa itaaji meesha albaabka agtiisa ilaahow itaaji oo horay ii dhowee fayaquulullahu alle wuxuu ku leeya lahu ninkaas alaysa shanigu miyuusan ahayn qad acdayta inaad bixiday alcuhuuda ballanyaal walmisaaqa dhaar anlaa tas'ala inaadan weydiisayn hayra aladii kii waxaan ahayn kuntaad aheyd sa'alta mid weydiistay war ballansoodigi baxshay iyo dhaar inaadan kii su-aashii hore waxaan ahayn in weydiisayn fayaquulu ninkii wuxuu leeya yaa rabbi rabbiyo yaa rabbi rabbigaygiyo laa akuunu yaanan noqon ashqaa khalqika makhluuqaaga kan u nasiib daran ilaahay ow ha iga dhigin makhluuqaaga kan u nasiib daran uu leeya alla wax ka naxariis badan lama arko iyo wax la naxariis egna fayaquulu rabbiya wuxuu leeyahay famaa maxee casayta aad mudanta maad way sifaamiye famaa casayta maxaad mudanta in ucdiita daalika arrinkaas haddii lagu siiyo oo albaabka laguu dhoweeyo lagu taajiyo allaa tas'ala inaadan weydiisan kayrahu intaas waxaan ahayn ma mudantoo ma dhici kartaa sidaas alla leeyahy fayaquul wuxuu leey laa weydiisama wacisatika awooddaadaan ku dhaaf laa as'alu weydiisa maa hayra daalika intaas waxaan ahayn fa yucdi ninkii wuxuu siinaa rabbow rabbigiis maa sha'a wuxuu doono oo min cahdin ballan ah wa miihaaqin dhaar lagu adkeeyey ah fa yuqadimuu alla u hormarinaa ilaa baabi ljannati jannada albaabkeeda alla horay ugu dhowaynaa albaabka jannada fa idaa daraqa markuu gaaro oo fara'aa uu arko zahratahaa dhaldhalaalkeeda wamaa fiihaa iyo waxa dhexdeeda ku sugan min annadrati dhalaal ah wa suruuri farxad ah fayaskutu waa aamusaa maasha allahu ilaahay intuu doono an yaskuta inuu aamuso intii ilaahay doono inuu aamuso aamusnaana fayaquulu kadib wuxuu leeya yaa rabbi rabbigaygiyo adkilni jannada igeli low igeli marka fayaquul lah rabbi wuxuu leeyahay wayxaka warliibaane ya bna aadam warina aadam maa aqdaraka maxaa kaa dhigay mid ballan badan mid ballan ka bax badan maa aqdaraka maxaa kaa dhigay maa shay weyn ayaa aqdaraka mid ballan ka bax badan kaa dhigay maa shay weyn oo la yaab leh a aqdaraka mid ballan ka bax badan kaa dhigay alaysa shaamigu miyuusan ahayn qad acdayta inaad bixiday alcuhuuda ballanyaal walmihaaqa dhaar lagu adkeeyey anlaa tas'ala inaadan weydiisayn kayr aladii kii waxaan ahayn uxdiita lagu siiyey fayaquulu ninkii wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbigaygiyo laa tajcalnii hayga dhigin ashqaa khalqika makhluuqaaga midka u ayaanka daran u nasiibka daran fayadxaku llaahu alla waa ku qosla casa wajalla minhu ninkaasu alle ku ifaadda sidaasoo ah alla qosla alla gacanu leey alla ifaaddaas nabigu siduu u sheegi jiray uu uga tegi jiray dadkana ilaahay waxaa u oqoog nabiga makhluuqoo dhan dad axadka ugu oqoog alle waa nabiga sala allahu alay waslm waxaana loo soo diray dadka inuu u sheego waxay ku hanuunayeen ee looma soo dirin dadka inuu baadiyeeyo saxaabadu saasay u fahmeen waxay dhihi jireen nabigu sowma dhihin intii nebigu yidhi aan dhahayna ma awilin ma leexin waxba kuma darsan ardadii saxaabada taabiciyaalka waxay dhihi jireen intii nebigu yidhi aan dhahayna intii saxaabadu noo sheegtaan dhahayna sidaasay ku socdeen saddexdii qarni oo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu kayrka uga markhaati kacay oo uu yidhi khayrunaasi qarni dad waxa u kayr badan qarnigeed uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga qolada ka dambaydoo la xiriirta uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga qolada ka dambaydoo la xiriirta markaasaa nabigu wuxuu yihi salى اlahu calayh wasalam kadib waxaa imaanaa qowmu tasbiqu yamiinu axadihim shahaadatahu wa shahaadatahu yamiinahu dhaartiisu markhaatiga waa ka hormare markhaatiguna dhaarta waa ka hormare dhaarta waxaa la ogsoon yaha waa kelimad qataan haddaad qalad ku dhaarato naara lagu galo markhaatigana haddaad been ka markhaati furto naara lagu gala saas darteeda qofka caaqiradiisa u dadaalaa dhaarta waa ka fiirsada degda kuma dhaarto markhaati furiddana waa ka fiirsada dad waxaa imaa doon aan ka fiirsayn maay macnaheedu waa maxay waa dadaan caaqiladooda aad ugu ilaalayn waa dadaan taqwadooda badnayn nabigu marka xadiiskaas fiiri bal xadiiskaas fiiri nabigu dadkii salaf kala dhihi jiro ah saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin qayl uga maqaatin kara dadkii ka dambeeyeyna sharu ku tilmaam intaas nabigu qayrka uga maqaatin kacay axaadiista sifaadda alle sheegayda ma lexleexin jirin sida nabigu yidhi dhihi jiray sala la alay waxay dhihi jireen alla wuu qoslaa qosolkiisana waa sifo isaga u laa'iq ah ee makhluuqa ma shabaho waa sifo isaga u laa'iq sidii nabigu yidhi sala allahu alay wasalam kayfkeedana ma naqaan iyo qaadkeeda saas khaladkii markii dambe oo dadkii nabigu sheegay ay yimaadeen waa awileen waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa dixkiga alla raalli ka noqdo aa loola jeeda waa leexiyey waa leexiyey qaar aba yidhi bukhaariyaaba leexiyo awilay ah, bayhaqiyaana sheegay ay yidhahdeen laakiin taas waxaa looga jawaabay markaad leedahay sheekh hebela saas yidhi laba midaa lagaa rabaa kitaab uu qoray iyadoo ku taala inaad keento amase sanad sanad inaad keento oo sanadku keenta labada midna ma keenin bay saas darteeda xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi kutubtiin bukhaari waa tanaa mana ku aanan arag annaga waxaas raxmad meel ugu awilay meeluu ku ta'wiiliyey ma hayno ma hayno marka sidaa badbaadadu ku jirto waa sidii nebi maxamed qofku inta ila hore u socdo sala allahu calay wasalam sidaas wey fayadxaku lahu alla waa ku qosla caza wajal minhu ninkaas uma ya'danu lahu wuxuu u fasaxaa fii dukuuli ljannati jannada la gelideeda gal u ihaha jannada fayaquulu rabbiya wuxuu yidhaahdaa tamana wax jeclayso axaadiista dhan waxay sheegayaan inuu yidhahda ilaahay ow jannadii waaba la buuxiyey qof walbaa meelu degay waa buuxday halkaan dega anugu markaasaa rabbi yidhaahda bal wax jeclayso adun waxaa tii anu intaasa raba halasiiyo xilkaama saarna agu wax jeclayso markaasuu wax jeclaysta duu raba ha yidhaahdo adduunka boqorkii soo maray ugu hanti badnaa intuu xukumayaan kaligay raba hadduu raba ha yidhaahdo wax alla wixii adduunyo aan arkay adduunya waagay bilaabtay waagay dhammaatay dhammaan kaligayaan raba ha yidhaahdo war wax jeclayso alaleey markaasuu le intaasaan raba markaasaa rabi leey intaas waa kuu yartay siyaadso oo intaasna bal ku darso kaasule waa ku darsa kaasule bal intaasna ku dar waa ku daray war wax jeclayso markuu yidha wax dambe oon balbalo maaqaan aa ah, ilaah leeyahay intaad sheegtay toban laabkeedaad leeda ah, deg kaasuu degi toban laab ah, toban laab aad leeda laakiin xadiiska toban laabka gadaal waa arki doonaa kan oo abu hurayre maaha uma ya'danu rabbi wuxuu fasixi doonaa lahu ninkaas fii dukuuli jana jannada gelideeda fayaquulu rabbi wuxuu leeya tamana wax jeclayso fayatamana waxbuu jeclaysana xataa idanqadaca markuu dhammaado oo go-o umniyatuhu wixii uu jeclaysanayey oo tamaninayey qaala allahu caza wajal alla wuxuu idhaha zid waxaad ka siyaasataa min kada shay hebel ma siyaadso oo xasuuso oo jeclayso aan ku siiye wa kada shay hebel ma ku siyaadso aqbala waa soo qaabilaa rabbuhu rabbigiis yudakiruhu waa xasuusiyaa rabbuhu rabbigiis waa uu xasuusiyaa aqbala iyo yudakiruyaa ku tanaasuca faacil xataa ida intahad bihi amaani hididiilku markay ka dhammaato siu waxaas u jeclaysana oo u jeclaysana markay ka dhammaato oo idaa wax dambe iguma soo dhacsiisna qaala allahu tacaala ilaa wuxuu yidhaahdaa laka waxaa kuu sugnaaday daalika kaa jeclaatay wlxaal milu asagoo kale macah uu la jiro intoo kalena kusii dar intaas bukhaariya wariyey abu hurayru ka wariyey wa can abi saciidin radia allahu canhu laakiin abi saciidin alkhudriy wuxuu yidhi nabiga anaa ka maqlay inuu yidhi toban jibaaraad leedahay anaa nabiga ka maqlay abu hurayra wuxuu anugu intoo kalaad leedaha nabiga ka maqlay markaasuu anugu toban jibaaran ka maqlay kawa anaa ka maqlay toban jibaar marka labadaba nabigu waa sheegay marka وعن أبي سعيد رضي الله عنه وuu إنيi aniga سمعتهu نabigan ka مقلay يقuل xaal u leeyahay رabbi wuxuu ku leeyahay lka miya waxa kuu sugnaaday ذaلiكa inta aad jeclaysatay وأشhرة أمثاaلha iyo tobanlaadkeed وأشhرة أمثاaلhi iyo شhaygaad jeclaysatay tobanlaadkiisa rawa الbukhaariي imaam الbukhaarي wuxuu ka wariyey an abi br can abi bakrin الصdiiq abi bakr الصdiiq radia الlahu canhu annahu abu bakr صdiiq qaala wuxuu ku yidhi lirasuuli الlah abu bakr صdiiq magaciisa yaa sheegay meeqaa qofaa sheegay waxaa la rabaa laba magac ama saddex in la sheego saddex yaa sheegay saddex adaa sheega labana haye haye saddex magac sheeg adiga labaad sheege haye sheeg cabdullaahi bn cumaan maasha allah haye saddex ka dhig cabdullaahi bn cumaan ibn camir abubakr magaciisa cabdullaahi yaa la yidhahda aabihiisna cumaan awowgiisna camir daan dhihi lahayn sanadkan banooniga koobka ninkii qaaday yaa sheega hal qof ma hanin isna laakiin kuwaanu laakiin dadkeedii maaha waxaan ula jeedaa dhalinyarada dhalinyaradan ula jeedaa kuwaanu dadkii banooniyey maaha laakiin abubakar inta taqanaa hadda intii gacanta taagtay soddon ma dhammayn ka warran waa abubakar sidiiq saddexdiisa magac cabdullaahi ibnu cusmaan ibnu caamir saddexda magac saas waxa isku daba dhigi karaa soddon may dhammayn intii gacanta taagtay xaqiiqo wey laakiin intaan haddaan dhallinyarada meel isugu keenno oon idhaahno gaalkii sanadaan koobka qaaday cayaarta sheega laba boqol ka badan oo gacanta taagay allahu mustacaan allah mustacaan abubakar sidiiq inaad barato ku dayato jannadaa lagu galaa ku dayashadiisaa jannada lagu galaa nabigaa yidhi ha lagu dayo ka war laakiin ibliiskan banooniley ah ku dayashadiisa naartaa lagu galaa waa lagu gaalooba islaamka waa looga baxa maahan hadalkaas hadalan kaftan uleeyahy anuu igu yimi masaajidkan dhexdiisa kan maha masaajid halkaan ku yaalla dhexdiisa wiil soomaaliyood le anaa gaaloobay waxaana u gaaloobay banuur jacayl kuwa fadhiya inuu ku jiraana waa dhixi kara de ka warran wuxuu yidhi banoorigaasaan ka daba dhacay aadaan u jeclaayo idaacadahan kale soco jiriy qaar waxaa jiru idaacado banooli waxaan ahayn baan ka hadlay kuwaasan aad u dhegaysan jirin oo dhaqaalahooda ku fangareeya ummadda inay baadiyeeyaan aadaan ula sixin markii dambe waa ka gudbo telefishinada iyo muuqaal iyo maqalan isku darsaday markaan saan u dhegaysa shayga qofku markuu ku laalaasto qalbigiisu ku beermaya jacayl waxaan jeclaabayuu yidhi noloshaydu inay noqoto nolosha ciyaartooy oo aan cayaartooyin ka noqdo nolosha cayaartooyda ku noolaado waa cayriya galabtii cayri habeenkii fiiri subaxdii idaacadaha dhegayso wax uu waxbaa la kala gadaaha maqlaayn wax igadaa iyo wax iqaadaa waa waayi meelahaan idaacadahaas marka mala hebelaa la gatay hebelka xidlaa gadatay hebel waa laakiin aniga wax isoo dalba iyo wax iqaadaa waa waayi marka waxaan siduu kolleyba islaamnimadaa lagugu nacan sirin u fiirsa ee haddaad gaal tahay baa lagu qaadana waa gaaloobay haddee waa saas hooyo iyo aabba ima ogu yiri inaan gaal ah wiilkoodii ii haystaan gurigaan jooga subaxdiian tagaa idaacadahaasaan dhegaysaa meel looga sheekayna banoonigaan tagaa galabtii waa cayriyaa habeenkii waa cayrinaya haddaan waayo baalkaasaan ag fadhiistaa ka sheekaynaya baalkaas laakiin ilaahay naxariis badana addoommadaan ilaahay u weynaan naxariistiisay ku leeyihin ilaahay naxariistiisu haddaysan jirin adduunkaa naar nagu cuni leh wuxuu ihi ma habeenkan gaalooba ilaahay hurdada iga qaatay indhahayga xataa iskama diidan waxaa yidhi marka aabbihoo iska seexdaan anu baalkaasa iska fiirsadaa dhalada ii keeneen aan iska fiirsada soddon habeen markaan maran oon hal mar indhuhu isqaban hal mar aan isu yidhi waa waalanayda marka bal intaan kadib hurdana ah hurdana waxaa u sokeeya islaamnimada markaasaan waagii ceelasha la deganaayo heen wuxuu idinta cararay oo ceelasha tegey aan salaadiina bilaabay tafsiir la akrinaa iska dhegaysta hurdadiiyaa qayb soo laabatay xoogaa fiicana seexday intii laakiin intaanan gaaloobin aan hurdi jiray ma qamin hurdadu aniga su-aashaas ima weydiin dambe laakiin shiik iga horreeyey oo hortay uu sheegay oo ii sheegay kadib aniga ii yidhi wuxuu ugu yidhi uu yidhi shiik hurdada qaybta iga maqan halkay jirta ma islaamnimadii aan ansixin halkay iga maqanta qisiga iga maqan oon ka raadiyey waxaan ku idhi ilaahayna ku shukri anu qofna ha u sheegi waa gaalooday qofka dambe hadda soo hadda ma islaamin hadda miyaad balooni daba socota maya oo iga wadkaaso albaabkii shaydaan ahaa sababkan ku gaaloobay soo ma aha ule ilaahay ku shugi masaajidaada joog dugisaada dhegayso qofnana hadhihi waa gaaloob ilahay baa kaa keenay ah, ka sheekay iska daa xaru shaydaan ah, waa musiibo soo maha hmm. caruurkaaga ahana miyaad ogta allahu mustacaan inna lilahi waina marka abubakarku dayashadiisa jannaa lagu galaa nabigaa yihi sala allahu calayh wasalam calaykum bisunatii wa sunati اkhulafaaءi raashidiin اlmahdiyiin cabduu calayha binawaajib laakiin banooni raacraaco saasaa laga hela saasaa laga hela salaad la-aana laga hela taariku salaadnimaa laga hela imisaa maanta tukata dhalinyarada casri maqrib meeqaa tukata kumanaan ayagoo ah ayay yaacayaan maqribadii isagoo la tukaday markaas dariiqyada socda iyagoo wasaqdan saadkay yimaadaanna lagumaba tukan karo buuqa ay ka kixiyaan geesada waa la xihaa masaajidda si aan ciidankaas ugu soo ekaan markaasaa dadka suuqyada ka yimid iyo magaalooyinka ay waayaan weeso waxaa masaajidka loo xihay banuleya loo xihay ka warrama waa carruurteenni banuleygaas ma ahan ciidan diyaaradu barashuud ku keenta maaha waxaa fasahaaday masaajidda xihay ilaahay laga caabudahay iska da iyaga naftooda ayagu cibaado waa ka taga laakiin ilaahay in laga caabudayo masaajidda ay u xihanta waa carruurta yada u fiirsada waa carruurta anagu dhaalnay waa kuwii nala dhashay waa ehelkayagi awa dadaalkeed inay badbaadaan awa ducadeedii awa juhdigeedii dareen bal lama arka ina lilaahi wa ina ilayhi can abi bakr صdiiq radia allahu canh annahu abu bakr qaala wuxuu ku yidhi lirasuulilaahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam callimnii ibar ducaaan duco ducadaasoo adcu aan ku ducayso bihi ducaa fii salaatii salaadayda dhexdeed u fiirsada abubakr carabi haddii la waa carab qurayshi cilmi haddii la waa saxaabada kii u cilmiga badnaa haddana nabigu weydiinaya iri salaada maxaan ku ducaystaa taas maxay kutusaydaa carabi aad isku aadadsato inaad ku ducaysato waxaa kaaga qayr badan ducooyinka waxyiga ah oo qur'aanka ama xadiidka nabiga salى الlahu عalيه wasalam ilaa nabiga ilahay wuxuu siiyey jawaamiculkelim oo aan dadka la siin inaad kuwaas uta xifdido ku ducaysato aa ka qayba haddii ducaa carabi oo laisku aadsadaa ay ka ficnaan aheed abubakra ku ducaysada soma abubakar ale rasuulka lo ishe marka waa inaan xifdinno ducooyin oo sujuudda aan ilaahay ku barin oon ataxiyaadka ka gadaan ilaahay ku barin ducooyinka nabigu dadka baray sala اlahu alay slam oo midaanu ay ka mid tahay fii salaati uu yidhi marka salaadda meel gaara ma sheegin laba meelooda marka ducada uga jirtaa salaadda bacda taxiya ataxiyaadka ka gada bacda tashahud bacda tashahud waa la ducaysaa duca dheer waana la badiyaa ducaduna waa maqbuula meesha labaad oo ducadu ay ku jirtaa waa sujuudda oo nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam aqrabu maa yakunu اlcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoon wuxuu rabbi ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay sujuuddiina waa aragna waxa lagu helayaa naarta ma cunto qiimaheeda meeshaas nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam faakiruu fiihi suju faakiruu fiihi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum waxaad badidaan markaad sujuudsantihiin ducada xaqiiqo wey ilahay inu idinka aqbalay xaqiiqo wey in laydinka aqbalay waxaa la rabaa ducooyin badan inta xifdisato inaad sujuudaha ku ducaysato haddaad imaam tahay dadkaa la ilaalina duca dheer laguma ducay karo ducooyinka galabana ku ducaysan karta laakiin salaatuleyl sunnooyinka kale kuwa keliga tukaydo qiyac kale laha oo bal rabto hal sax sujuudsanaan karto kuwaasa la isaga ducaystaa ducooyinka dhaadheer kuwa gaagaabanna salaadahaagaa dadka la tukaydo ku ducaysan karta taa la xifdiya waa addoon markuu rabbi ugu dhowya adduun iyo caakira ilaahay loo sheegtaa danahaas adoo sujuudsan inta lasoo xifdiyo qaala nabigu wuxuu uhi qul leh allaahuma ya allah allah inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydan dulmiyey dulman dulmi dulmigoo kaiiran fara badan ilaahayow naftayaan dulmiyey dulmi fara badan oo waan gaabiyey waxaan naftayda u shaqeeyey oo naftaydu shaqaysatay waxaan cuquubo ku mudana iyo cadaab wey naftaydiyaa shaqaysatay oo waxay samayday waxay ciqaab ku mudanaya waxay wanaag ku mudanaheedna waa ka gaabin saas oo yidhi abubakr waa abubakr sidiiq u fiirsada waxaa nabigu leeyahy sidaan dhig abubakr sidiiqo waxaad tidhaahdaa allaahuma ya allah inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydaan dulmiyey dulman dulmigaasoo kaiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dembiyadana ma dhaafo ilaa anta adiga ma ahan fakfir lii allow ii dhaaf maqfiratan dembi dhaaf maqfiradaasoo min cindika agtaada ka ahaatay waa maxay min cindika mid aad adugu iska sida anugu aanan mudnayn oo fadligaaga aad igu sida iyo naxariista maaha midaan mudana mid adugu aad iigu roonaato oo fadligaaga iyo naxariistaada aad igu sido tafadul ah ilahay iska kaysi ilahay iska kaysi warxamnii ilaahay i naxariiso innaka adiga anta adiga alkafuuru kii dembi dhaaf badanaad tahay arraximu oo naxariis badan walilaahi asmaa اlxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyaal wanaag badanuu leeyaha ku barya macnaheedu waa sida ducada fiiriya laba shay u barya dembi dhaaf iyo naxariis laba magacoo ilaahay ugu tawasula alkafuur alraxiim waa saas markaad ilaahay rabto magaciisa inaad ku barido danta aad leedahay magac macnuhu keenayaa lagu dhawaan yaa kafuur ikfirli wey yaa raxmaan irxamni yaa razaaq irzuqni wey yaa xafiid ixfadni yaa sitiir ustur awraati wey warawcaati sitiir satarma marka magaca inta lagu dhawaaqo aan markaas baahidaada unaasibkaa ina sheeg tiriya sidaan waa sida ambiyada ilaahay alla u baryaan nabiyullaahi aadam muxuu yidhi rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin waa nebi aadam iyo xawaa waxay leeyihin daalimiina u nabiyullaahi yuunus ibnu mata muxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ilahay aalimiintan ka mid a laba in naxariisan ii dhamaa waa nabiyullahi yuunus ibnu mata waa ducadu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qof kuma ducaysto ducadaas ilaa ilahay waa ka aqbala ambiyada sidiiqiinta saasay rabbi u baryaan ilaahu daalimaan ahay ilaahu icas ma yidhaahdaan waa seexanay anugu dembina ma gelin ma yidhaahda ma yidhaahda ma yidhaahda saas darteed xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi fatxu baariga waxay tusaydaa ana alinsaana laa yacraa can taqsiirin walow kaana sidiiqa insaanku xataa hadduu gaaro derajada abubakar waa derajada nabiyada ka sokeyn nabi cid aan ahayn oo lafadli eguma jirto abubakar sidiiqiina la yidhaha derajada nabiyaalka ku xidhta xataa derajadaas hadduu gaaro xaqi alle wax nuucan ah ma waa gaabis waa ku jira wax gaabis ah laga helo ka waran qofka yidhahda marka anugu ma gaabin waa halaagsamay kaasu marka waxaad ogaataan ilaahay wuxuu naarta u sameeyey cayaar ma maalintii hadda lasoo dhaafo cashuura hadda maalintii lasoo dhaafo oo nabigu salى اlahu alيه waslm xadiidka faraha badan ee صaxiixa ku yidhi ku yidhi qofka sooma hal sano tagaa ilahay ugu dambi dhaafo ama nin macallin iskoola ah, waxaa lagu yidhi maanta macallin ma soo marid miya de halkaan addadiinu macallin yahay ogow markaasuu ma soo marid kaasaa de macallin xal soo marid kaasuu aniga miyaa dembi galay sanada hal dembi ma dil sanada ka warrama waa soomaali maaha ingiriis wiilka ninkaas waa soomaali waana macallinba ardadu loo xilin badan iskool macallinka wax dembiga sanada tagta ma gelin saas darteed xadiidkaas waaba ka soo jeeda oolitaada sana lagu dhaafayso laakiin fiiri ardadii yarkaa heedoo diinka dhegaysan jirtay kanu diin ma dhegaysa marka sida muuqata jahli meeshu la gaari fiiriyo qofka wax dhacday u leey muslima saasayna u badanta dhihima ninku gala ogaada wiiliga ardaya wuxuu inta fiiriye aanihi haddeeraba kabiire dhexda uga jirta iska daa sakiire kabiire oo maxay tahay musbila ah. sarweelkaagu aanqawa ka hooseeyo dembiga kabiiradana waxaa lagu yaqaanaa naar haddii loogu goodiyo surwaalkiisa qof kastoo maradiisu aanto ka hoosaydan nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alيه wasalam ilaahay uma naxariisto dembigiisa ma dhaafo cadaab xanuun badanna waali saddexdaasa loogu dhaafo marka haddaadba kabiro dhexda oga jirtada ada sana tagta iskaba daadi sanadkao dhanna waxaa dhan saas u jiida iska daa waxa kale ilaahay baa og marka bal banu aadan haddaadan diinka alla baran nuucaasaad noqon hmm, nuucaasaad noqona nasal lahi salaam marka mu'miniintu sidaanay yidhaahdaan allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiir ataxiyaadka kadib waa inaan nidhaa sujuudda waa inaan ku nidhaa waa inaan nidhahno laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin waa inaan saas nidhaa saasaa weeye allahuma mustacaan روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما bukhaari wuxuu ka wariyey cabdillaahi bni cabbaas ilaa raalliha ka noqdee anna rafca sawti codka kor loo qaado bidikri dikriga kor loogu qaado xiina yansarifu naasu dadku marka ay ka gadoomaan min almaktuubati salaada la waajib yeelay kaana rafcu sawtkaas wuxuu ahaa calaa cahdi nebiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam cabdullahi ibn cabbaas wuxuu yidhi waqtigii nebigu joogay sala allahu calayh wasalam salaada waajibka in laga baxay waxaan ku garan jiray codka in kor loogu qaado dikriga ilaa marka salaada laga baxo fiiriya qofka muslimka markuu salaada ka baxo muxuu yidhaah kow astakfirullah astakfirullah astakfirullah ka warrama ilaahayow ii dembi dhaaf wuxuu aaminsan yahay qofka muslimkaa salaadii inuusan dhammaystirin salaadii qaladka uu ka galay inuu ilahay dembi dhaaf ka weydiisanay soonka ramadaan marka la dhameeyo istikfaara la iska raba istikfaara la iska raba ayr inaan la dhamaystirin aqiiqada oo nuqsaan qofka ay ku imaanayaan salaad kasta markaad tukato waa inaad ilahay dambaaf weydiisataa salaadii inaad qalad ka gatay u badan oodaan dhamaystirin soo ma jeedi muuminku waa kaasa muuminku waa noocaas marka wuxuu yidhi marka salaada laga baxo waxaan ku gara jirnay dikrigaas kor aa loo dhihi jir kor aa loo dhihi jir ila cabdullahi ibn cabbaas saqiiru ahaa markaas caruurtana safka dambay lahaayeen marka waxaa dhici karta assalaamu calaykum marka nabigu yidhah sal lahu alay oo hore inuusan arag maqalna ilaa saw gadaalu ku tukaa dhallinyaradoona gadaalay lahaay marka waxaan ku gara jirnay dikrigaasa kor loo dhihi jiray astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah allahuma anta salaam wa minka salaam tabaarakta ya daljalaal wakram allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni maad ama rafca sawti codka kor loo qaado bidikri dikriga kor loogu qaado dadku ay ka gadoomaan min almaktuubati salaada la waajib yeelay kaana rafcu sawtkaas wuxuu ahaa calaa xadi nabi sala اlahu alay slm fiiriya marka xaafid ibn xajar fatxubaari qaala النawwi raximah الlah imaam nawwi wuxuu hi raximah الlah xaml الshaaficiyu hada الxadiiث calىa anahum jaharuu bihi waqtan yasiira xadiiskan imaamuna shaafici wuxuu ku fasiray wakti yar ay aheed waktiga nabiga iyo saxaabadu kor u qaadeen waxayna kor ugu qaadeen liأjli tacliimi صifati dikri qaabka ilaahay loo xusaa inay dadka baraan oy dadka maqashiyaan saasay kor ugu qaadeen laa annahum daawamuu ma ahan inay daa'imeen cala aljahri bihi kor loo qaado wاlmuqtaaru sida la doortay uu yidhi xaafid ana alimaama imaamka wاlma'muuma ma'muum yukfiyaani waa inay qariyaan adikra ilaa inixtiija ila tacliimi haddii loo baahdo dadka in la baro maahane haddii hadda aad tagto meela dadku dikriga oqoon salaada marka la baxo la akriyo koraad u qaadi astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaaragta ya dal jalaal ikram allahuma acilnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni koraad u qaadi markay bartaan hoosaad u dhigi marka waa laakiin haddii loo baahdo dadku oqon koraa loo qaada wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina